alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wcalaa aali muxamed faslun wa yustaxabu an yaqra'a wa huwa calaa tahaara waxaa la jeclaystaa inuu qur'aanka akhriyo isagoo tahaaro ku sugan fa in qara'a muxdisan hadduu akhriyo qur'aankii isagoo muxdis ah oo xadas qaba jaaza waa bannaan tahay biijmaaci almuslimiin muslimiinta iswaafaqooday ku bannaantah walaxaadiisu fiihi kasiiratun macruufa axaadiista ku suganna waa fara badan tahay waana la yaqaanaa muxdisan wuxuu uga jeedaa alxadatsu alasgar xadatsu alakbar jamaahiiru ahlicilmi waa ka mancinayaano waa u diidayaan qur'aanka waana inoo keeni doonaa sheekhu laakiin wuxuu u jeedaa muxdisan ay xadasan asgara hadduu xadas yar yacni muxdis yahay oo bimacnaa uu weyse jaban yahay inuu qur'aan ka akhriyaa waa bannaan tahay dhibina kuma sugnaa nebiguna sala allahu alayh wasalam isagoo weyse qaba iyo isagaan weyse qabin mid walba qur'aanka uu akhrin jiray axaadiisina waa ku soo aroortay qaala imaamu alxaramayni raximahu allahu tacaala imaamu alxaramayn wuxuu yidhi imaamu alxaramayn maxaa la odhan jiray magiciisa iyo kunyadiisa yaa xasuusta a ah, waa garta waa abulmacaali aabbihiina cabdullaahi ibnu yuusuf baa la odhan jiray magiciisana cabdulmelik baa la odhan jiray aabbihii kunyadiisa abuu muxamed la odhan jiray laakiin magaca aabbihii waxaa la odhan jiray cabdullahi bnu yuusuf wuxuu dhashay afar boqol iyo sagaal iyo tobankii waxaanu dhintay afar boqol iyo siddeed iyo toddobaatankii waa min culamaa'i qarni alkhaamis walaa yuqaalu irtakaba makruuhan bal huwa taarikun ilafdal raximahu allahu tacaala ilaahay ha u naxariistee alxarameyn waxaa loo yidhi labada xaram ayuu marba mid degay markaasuu mid walba imaam ka noqday isagoo bered fog ka yimi oo naysaabuur iyo yaa beledadaa fog ka yimi ayaa dee caalimku wuxuu samayn jiray inuu markaa maka iska dego hadduu doonina madiina dego bilaadka islaamku sidan uma kala qoqobnayn waa isku furnayd waa isku sii daysnayd meeshuu doonuu ruuxu degi karaay meel la odhanaya halkan ajnabi baa tahay ma jirin qoqobaadda la kala qaybqaybinayo ee la kala qoqobay waa wax isticmaarkii ay ula yimaadeen oo gaaladii keeneen marka beledkiisii fogaa intuu ka yimi ayuu maka degey markaasaa markii la arkay cilmigiisa iyo aqoontiisa ayaaba la hormariyo imaam baabu ka noqday masjidul xaraamka ka noqday markii dambena wuxuu degay haddana madiinuu degey isagana imaam buu ka noqday imaamul xaramayn saasaa loo yidhi labadii xaram ba isagaa imaam ka noqday yacni mid walba zaman ama wakhti ayuu markaa imaam ka noqday walaa yuqaalu irtakaba makruuhan wuxuu uhi la odhan maayo shay makruuha ayuu markaa irtikaaboo la yimi bal huwa taarikun ilafdal wuxuu ka tegay wixii fadliga badnaa fa in lam yajid ilmaa'a hadduu biyo waayo tayammama waa gegabaysanayaa oo ciidda ayuu markaa ismarmarinaya walmustaxaadatu gabadhii dhabar furanka qabtay ama shubandheerka ee fi zamani almaxkuumi biannahu tuhurun wakhtigii lagu xukumay inuu wakhtigaasi yahay wakhti tahaaro oo ay daahir tahay wakhtigii saa loo xukumay xukmuha xukmu lmuxdis xukunkeedu wuxuu yahay ruuxa weysada jaban bay la xukun tahay wa ama aljunubu kii janaabada qabay miyaa waalxaa'idu iyo gabadhii caadada qabtay fa innahu yaxrumu calayhimaa labadoodaba waxa xaaraan ka ah qiraa'atu lqur'aan qur'aanka inay akhriyaan sawaa'un kaana aayatan aw aqalla minha waxa isku mid ah qur'aanka uu ruuxaasi akhrinayaa aayad ahaaya ama aayad qadar ka yar ahaaya farqi ma kalene mid walba waa ka xaaraan wa yajuusu lahumaa waxaa u bannaan ijraa'u lqur'aani calaa quluubihima qur'aanka inay ku dareeriyaan oo ku socodsiiyaan calaa quluubihima qalbiyadooda oo ruuxii yacni janaabada qabay qur'aanka qalbigiisa waa ka xasuusan karaa yacni dadka xufaaddii wakhtiyada qaarkood dee qalbiga intay ka xasuustaan qur'aankay ka dareerinayaan aayaadkii wuu istixdaaraya oo qalbiga ku soo xaadirinaya siday u kala horreeyeen halkay ka bilaabmaysay siyaaqeedu siduu ahaa halkay ku dhammaanaysay gabadha caadada qabtaana waa la mid walxaa'id maxaa taa ulfaariqa loo gelin waayo walxaa'idatu loo odhan waayo yacni awalan dumarka ayaa la gaara xaa'id oo cidda xaydaa un waa markaa dhadig saas aawadeed taa ulfaariqa uma uma baahna taadii lagu kala soocayo dhadignimada tilmaamaysay in la geliyo xaajo uma qabto oo cid laga soocayaan jirin maadaama markaa cid laga soocayaa inay jirin alxaa'idu baa la yidhahdaa inta lagu darana waa dhacdaa in laga reebana waa dhacdaa laakiin waxa qaaliba hadday ficilka ku dheehan tahay alxaa'idatu in la yidhaahdaa badan haddaynay ficilka ku dheehnayn ee looga jeedo xayd baa ka dhici kara haddii looga jeedana oo bimacnaa waa qaangaar laga tilmaamaayo ee xaydkii haddabay ku sugan tahay aan laga wadin oo sidaa looga jeedin waxa badan intaada laga reebo marka sidaasi waa haalib laakiin sida kalena bannaan wayajuusu lahumaa labadoodaba waxa u bannaan junubkii iyo xaa'idkii ijraa'ul qur'aani qur'aanka in lagu dareeriyo ay ku socodsiiyaan calaa quluubihimaa qalbiyadooda min gayri talafudin bihi iyagaan ku dhawaaqin qur'aankii wayajuusu lahumaa waxa u bannaan annadaru fi lmusxaf yacnii musxafka inay eegaan qur'aanka inay eegaanna waa u bannaantay iyagaan taaban wa imraaruhu cala alqalbi qalbiga inay mariyaan oo ku dareeriyaanna waa u bannaantay wa ajmaca almuslimuuna calaa jawaazi altasbiixi watahliili waxay isku waafaqeen muslimiintu inay tasbiixda subxaan allah la yidhaahdaa watahliili iyo laa ilaaha ila allahu in la yidhaahdaa inay bannaan tahay wa iyo alxamdu lilah in la yidhaahdo wa iyo allahu akbar in la yidhaahdo waasalaati calaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam iyo salliga rasuulka sala allahu alayh wasalam lagu sallinayaa inay bannaan tahay wagayri daalika iyo ashyaada waxaan ahaynba inay bannaan yihiin oo min aladkaari dikriyada ka mid a liljunubi kii janaabada qabay ama lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo inuu u bannaayey walxaa'idi gabadhii caadada qabtayna inuu u bannaayey aljunub lafdigaas midhka iyo labada iyo jamaca iyo labka iyo dhadigga mid walba junub baa la yidhahdaa rajulun junub iyo imra'atun junub iyo qawmun junub yacni humaa junub iyo hum junub yacni mid walba waxaa la odhanayaa junub baa la odhanaya waa dhacdaa si aan badnayn mararka qaarkood in markaa la jamciyo oo ajnaab la yidhahdo jamcu taksiir loo yeelo waana dhacdaa in la tasniyeeyo oo junuubaan la yidhaahdo laakiin junuubatun in la yidhahdaa ma dhacda bay yidhahdeen sida qaamuuskuba qoraayo oo ta' lama geliyo ee labkiiyo dhadigii mar walba waxaa la odhanayaa junuubun baa la odhanaya sheikhu waxau inoo tilmaamayaa ruux isagaan wayse qabin inuu qur'aankii akhriyaa lama odhanaayo makruuh buu irtikaabayoo la yimi ee shaygii fadliga badnaa buu ka tegey oo waxaa fadli badnaa inuu weyse qabo oo tahaaro kaamila ku sugan yahy saasaa fadli badnayd halkan wuxuu sheikhu kala farqinayaa makruuha iyo khilaaful afdal ayuu kala saarayaa shaygaas waa makruuho waa karaahatu tanziih iyo waa khilaaful waa laga fadli badan yahay culamada qaarkoodna ma kala saaraan ee isku mid bay ka dhigaan oo waxay yidhahaan shayga makruuha iyo khilaafulafdalku waa isku mid shaygii makruuha karaahatu tansiih iyo khilaafulafdalku waa isku mid qura yacni ma kala duwana bacdina waa kala gaar yeelanoo waxay yidhaahdeen midna wuxuu ku saabsan yahay nahyi khaasa ah hadduu leeyahayna waxaa la odhanayaa waa makruuh waa la karaahiyaystay karaahatu tansiih baa la karaahiyaystay waa haddii maxay uu leeyahay nahyi khaas ah oo la yidhi waxaa ha samaynina nahyigaana taxriimkii daliil kale ka leexiyey karaahatu tansiih baa lagu xambaaraya waa makruuh haddaanu nahyi khaasa lahayn ee adilada caamka un laga qaadanayo sida kale inay fadli badan tahay marka waxaa la odhanaya waa khilaaful afdal culamada qaar baa siaa u kala saaray imaamulxaramaynna waxa uu ka mid yahay qoladaa kala saaray ayuu ka mid yahay laakiin culamada qaar isku si bay u isticmaaleen isku see ayay u isticmaaleen hadduu ruuxii biyo waayo waa gegabaysanayaa dabeedna qur'aankii waa akhrinaya yacani sheikhu wuxuu tilmaamayaa qur'aanka akhriskiisii in loo gegabaysanayo gabadha mustaxaadada ah waa gabadha dhabar furanka qabta ama marka waxa weeye dhiig marka uu ka socdo had iyo jeer taasaa mustaxaado la yidhahdaa marka wakhtiga iyo wakhtigii kaleba waxa jooga dhiig dhiiggaasina waxau yahay yacni waxa weeye sida xadiidka ku soo aroortay rakdatun min ashaytaan waa haraati shayaan shayaankaa markaa harraatiyey saas aawadeed jugtaa uu siiyey ayaa dhiiggaasi iska soconaya marka wakhtiga xaydka iyo wakhtiga kale waa la kala gaar yeelayaa xaaladda ay mustaxaadada tahay mar waxaa la xukumayaa inay markaa xaydkii ku sugan tahay oo waxaa lagu kala soocayaa kutubulfiqhi baa lagaga hadlaa masaa'ishaasi ama waxa weeye markaa muctaade hadday tahay wakhtigii waxa weeye ay u baratay caado aan iskhilaafin hadday leedahay oo xaydku zamankaa maqnaado zamankaana joogo wakhtigaasna isma khilaafo sida saddex iyo labaatan maalmood buu maqan yahay maalinta afar iyo labaatanaad xaydku waa yimaadaa caado aan iskhilaafin bay leedahay yacni waxay ku xambaaraysaa caadadeedii haddii kale waxa weeye sifada markaa uu dhiiggu leeyahay xagga urtiisa iyo xagga midabkiisa ayay ku kala soocayse ayay ku kala soocayse tafaasiil badan baa masaladaasi markaa ay leedahay yacni mid waxa weeye mutaxayira ay yidhaahdaan baa jirta oo xagga markaa waxaweye mubtadi'a ah oo markaa yacni ama caado hore aan lahayn dhiiggiina kala garan weyday yacni iminkana markaa dhiiggu uga hor yahay caado markaa waxaweye ay baratayna aanu jirin tafaasiil badan bay culammadu ka sheegaan khulaasada hadda marka kitaabkeennu fiqi maahee waxa uu ku saabsan yahay xagga qur'aanka uun akhriskiisa ayaa muraadku markaa uu yahay gabadhaa mustaxaadadii wakhtiga loo xukumaayo inay tahaaro qabto walow dhiighaba ka yimaadee oo dhiiggii xayidku tegey sidaa loo xukumayo waxay la xukum tahay ruuxii wayse jabnaa buu la xukum tahay oo dhiiggan soconayaa kollayba waysada jabinaya saas aawadeed waata la yidhi wakhtiga salaaddu ay joogto yacni ha samayso wax markaa nadiifa ah inay markaa yacni ku awdo yacni saas iyadaa ha samayso yacni sidaas ha samayso dabeedna markaa deg deg ha u weysaysato intay isi joogto oo dabeedna markaa waxa weeye wax nadiifa ah ay ku awdo oo dhiiggii ku joojiso dabeedna waa inay deg deg u weysaysataa dabeedna deg deg u tukataa marka awqaadda aa loo xukumaayo inay tahaaro qabto waxay la xukum tahay xukmu lmuxdis ayay la xukum tahay ruuxii janaabada qabay ama lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo iyo gabadhii caadada qabtay qur'aanka inay akhriyaan xaaraan bay ka tahay oo qur'aanka inay akhriyaan uma bannaana jamaahiiru ahlicilmi waxay leeyihiin qur'aan ma akhrin karaan daa'ifa yar oo culammada ka mid ah waxay leeyihiin qur'aankii waa akhrinayaan yacni xaaraan kama aha inay akhriyaan daa'ifa yar baasaa ku tegey laakiin badanka culammadu waxay qabaan in qur'aanka inay akhriyaan aynay marka u bannaanayn saas bay qabaan sheikhuna wuxuu ku socdaa sidii jamaahirtu ay qabeen ayuu markaa ku socdaa ou maraya qolyaha markaa daa'ifada waxaa ka mid mida ah imaamu albukhaariya baa ka mid a ah. waxaase la isla oggol yahay qur-aanka inay qalbiga ku dareeriyaan inay u bannaan tahay oo qalbiga ka xasuustaan laakiin afka ayna kaga dhawaaqayn waxaa kaloo u bannaan musxafka inay eegaanna waa u bannaantay iyagaan taabanayn musxafkii oo kalea loo kala bixinayaa marka loo kala bixiyo bay halkaa ka eegayaan eegitaanku mamnuuc maaha yacnii qalbiga qur'aanka waa ka fekerayaan qalbiga waa marinayaan waa ka xasuusanayaan qalbiga waa ku dareerinayaan dhibi kuma sugna laakiin ashyaada dikriga ahi waa u bannaan tahay tasbiixda tahliisha takbiirta taxmiidda allahu akbar alxamdu lilah laa ilaaha ila allah iyo alfaadda la mida salliga nebiga lagu sallinayo sala allahu aleyh wasalam iyo adkaaraha kale dhammaan waa u bannaan yihiin ruuxii janaabada qabay ama gabadhii caadada qabtay qaala asxaabuna sheekhu waxau uhi raximah llah asxaabtayadu waxay yidhaahdeen asxaabtiisu waa ayo waa shaaficiya wuxuu ka hadlayaa culamaau shaaficiya ayuu ka hadlaya qaala asxaabuna asxaabtayadu waxay yidhahdeen wakada idaa qaala liinsaanin saasoo kaley ahaatee hadduu ku yidhaahdo ruuxuu ku yidhaahdo khud ilkitaaba biquwa kitaabka markaa u qaad biquwatin si xoog ku jiro xaalad xoog ku dheehan tahay kitaabka qaad si kartiyo awood leh kitaabka u qaad asalkeedu waa tii qur'aanka ku timi wa qasada bihi hayra alqur'aan uuna uga jeedo yacni qur'aannimo aan uga jeedin yani wuxuu uga jeedaa hadal caadiyuu uga jeedaa laakiin qur'aannimo ugama jeedo fa huwa jaa'izun waa bannaan tahay wakada maa ashbahahu sidaasoo kaleu ahaaday wixii shabbahana waa la mid bimacnaa qur'aanka wax ku soo arooray haddaanu qur'aannimo u akhrinayn ee dikri ahaan uga jeedo ama duca ahaan uga jeedo ama hadal caadi oo ikhtibaasaya uga jeedo yacni dhibu kuma sugna qaaluu wayajuusu lahuma waxay kaloo yidhaahdeen waxa u bannaan an yaquula inay yidhaahdaan gabadhii caadada qabtay iyo ruuxii janaabada qabay ama lab ha noqdo ama dhadig ha noqdee cinda almusiibati dhibaatada agteeda markay musiiba ku dhacdo agteeda inay labaduba yidhaahdaan waa u bannaan tahay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun innaa lilaah annagu waxaan u sugnaanay ilaahay oo ilaahay baa na wa innaa ilayhi raajicuun xagga ilaahay baanu u noqonaynaa anagu idaa lam yaqsida alqiraa'a waa haddii aynay uga jeedin qiraa'o ay qur'aanka akhrinayaan aynay uga jeedin haddii qur'aannimo ay uga jeedaan iyada uma bannaana qaala asxaabuna alkhuraasaaniyuun eedii shaaficiyo ee khuraasaan loo nisbeeyey waxay yidhaahdeen wa yajuusu an yaquula waxa bannaan labadooduba inay yidhaahdaan cinda rukuubi daabbati marka daabbadda la fuulaayo agteeda subxaana aladii sahara lanaa haada wamaa kunnaa lahu muqriniin subxaana aladii kii baa xumaan ka nasahan sakhara lanaa haadaa kan noo sakhiray oo noo layliyey oo mid sakhiro nooga yeelay wamaa kunnaa lahu muqriniin ma nihin qaar awoodaaya ama qaar dirqinaaya ma nihin sidaa inay akhriyaan waa u bannaan tahay waa haddii aynay qur'aannimo uga jeedin siduu inoo sheegi doono wa cinda waxaa kale u bannaan marka ducada agteeda inay yidhaahdaan gabadhii caadada qabtay iyo ruuxii janaabada qabay ama lab ha noqdo ama dhadig ha noqdee wakhtiga ducada agtiisana inay yidhaahdaan baa u bannaan rabbanaa aatinaa fi ddunya xasanatan wa fi alaakhirati xasana wa qinaa cadaaba annaar rabbanaa ayaa rabbanaa rabbigayow aatinaa nasii fi dunyaa adduunyada gudaheeda xasanatan wanaag nagu sii wa fil aakhirati aakhiro gudaheedana xasanatan wanaag nagu sii wa qinaa naga dhowr cadaaba annaar naarta cadaabteeda naga dhowr oo naga ilaali waxay u bannaan tahay idaa lam yuqsad bihi alqur'aanu haddaan qur'aannimo loo jeedin oo qur'aankii in la akhrinaayo aan muraadku aanu ahayn ayay markaa u bannaantahy qaola imaamulxaramayni imaamulxaramayn wuxuu yidhi fa in qaala aljunubu bismi illaahi hadduu yidhaahdo kii janaabada qabay bismi illaahi uu yidhaahdo aw ilxamdu lilaahi ama uu yidhaahdo alxamdu lilaah fain qasada alqiraa'ata hadduu u jeedo oo niyaysan yahay alqiraa'ata akhrin uu qur'aankii akhrinaayo hadduu uga jeedo casaa wuxuu noqonayaa caasiya waa dembaabaya wa in qasada dikra xusuu ilaahay xusaayo hadduu uga jeedo aw lam yaqsid shay'an ama waxba aanu u jeedin qiraa'ana uma jeedo hayru qiraa'ana uma jeedo qur'aan inuu akhrinayana ugama jeedo qur'aan inaanu akhrinayn dikri keliya ka wadana ugama jeedo waa iska ilaaqo waa iska sheegay illah buu iska yidhi wain qasada dikra hadduu dikriga u qasdo inuu ilaahay xusaayo bes ee aanu qur'aannimo uga jeedin aw lam yaqsid shayan ama shay qiraa'a ah iyo shay dikriya midnaba aanu uga jeedine bes iska itlaaqo iska sheego lam ya'sam dambaabi maayo wa yajuusu lahumaa waxa u bannaan labadoodaba qiraa'atu maa nusikha tilaawatu qiraa'atu maa kii la akhriyaa bannaan nusikhat la nasakhay tilaawatuhu akhrintiisa la nasakhay ka ashaykhu waashaykhatu idaa zanayaa farjumuuhuma sida aayaddii qur'aanka waagii hore ku jiri jirtee markii dambe laga nasakhay ee akhrinteeda la nasakhay ee ahayd ashaykhu waashaykhatu yacnii sheekha waxaa loo jeedaa kii guur hore soo maray ninkii guur hore soo maray iyo gabadhii guur hore soo martay idaa zanayaa labaduba hadday sinaystaan farjumuuhumaa labadaba rajmiya oo dhagax ku dila waxa uu sheikhu tilmaamayaa jumlado qur'aanka ku soo arooray haddii qur'aannimo aan looga jeedin ee dikri ahaan loo yidhaahdo ama duca ahaan loo yidhaahdo xaalka noocaasa inaynay xaaraan ka noqonaynin ruuxii janaabada qabay ama gabadhii caadada qabtay waayo xaalka caynkaasa qur'aan ma akhriyin ee dikri buu la yimo ilaahay buu xusay yacni dikrina waa noqon karaa qur'aannimona waa noqon karaa waxaa la mid a jumlo qur'aanka ku sugan hadduu marka hadal caadiya ah u adeegsado sida khud alkitaaba biquwa wuxuu arkay ruuxa kitaabku ka dhacdhacayo isagina waa janaabo qabaa markaasu wuxuu uhi khud alkitaaba biquwa war si karti iyo xoog le kitaabka u qaad xaalka caynkaasa ah, xaaraan kuma dhicin mar haddaanu qur'aannimo uga jeedin laakiin qur'aan inuu akhrinayo hadduu u jeedo waa ku dembaabaya yani tafsiilka noocaasa ayuu tilmaamayaa yacni markaa sheikhu jamaahiiru ahlicilmina saas iyadaa bay qabaan in waxa weeye gabadhii caadada qabtay iyo ruuxii janaabada qabay in qur'aanka uu akhriyo korka ka akhriyaa inaynay u bannaanayn waxaanay u deliishadeen xadiis markaa waxaa tilmaamaya in nabiga sala allahu alayh wasalam walaa yaxjuzuhu wa qaala yaxjubuhu min alqur'aani shayun laysa aljanaaba qur'aanka nebiga wax ka teedi jiray ma jiro oo ka celin jiray mooyaane janaabada yacni janaaba hadduu qabo qur'aanka ma akhrin jirin xadiiska culammada qaarkood sixadiisay ka hadleen oo way daciifiyeen sheekh albaani wuxuu ka mid yahay culamada daciifisay waana looga horreeyey bacdu ahlicilmina xadiiska waa quweeyeen marka haddii xadiiska la quweeyo waxaa laga qaadanayaa markuu janaabada qabo nebigu inaanu akhrin jirin qur'aanka markuu janaabada qabo nebigu qur'aanka inaanu akhrin jirin baa laga qaadanaya xadiis kale oo ku soo arooray waa jiraa wa ama aljunubu falaa walaa aaya ee janaabada qabaa xataa aayad qur'aana akhrin maayo laakiin xadiiskaa kale waa daciif waa daciif cala kulli xaal culamada qaarkood waxay leeyihiin oo imaamuulbukhaari ka mid yahay akhrinta qur'aanka korka laga akhriyo xaalka caynkaas ah ee ruuxu janaabada qabo ama gabadhu ay caadada qabto ee axaadiista ku soo aroortay inay diidaysay xaaraantinimaynaysaa axaadiistaasi waa dicaaf yacni sanadkeedu qawi ma aha waa axaadiis daciifa ah oo sanadkeedu aanu qawi ahayn xadiiskan baa ugu roon yacni waxa qur'aanka ka teedaa inay ahayd janaabada isaga laftiisana culammada qaar baa daciifinaysa haddii ba la yidhahdo isagu daciif ma ahana dalaalada uu ku tusinayo taxriimka ayaa nadar ku jira bimacnaa waxaa laga qaadan karaa karaaho oo qur'aanka nebiga inay ka teedi jirtay janaabadu ma waxay uga teedi jirtay calaa sabiili wujuub oo inuu qur'aanka akhriyaa inay u banaanaanayn isagoo calaa sabiili karaaha yacni ixtimaal baa ku jira calaa kulli xaal jamaahiiru ahlicilmi waxay mareen sidaa kale ayay markaa mareen laakiin imaamu albukhaari iyo taa'ifo kaloo selafka ka mid ah iyo ka mid ah laga soo naqliyey waxay markaa ahaayeen qaar qur'aanka yidhaahdaa waa la akrin karaa korka waa laga akrin karaa yacni culamada qaarkood saasay ku tageen laakiin sida jumhuurka ayaa kitaabkeennu markaa ku socdaa uu marayaa faslun ida lam yajid iljunubu aw ilxaa'idu maa'an tayammama hadduu waayo kii janaabada qabay aw ilxaa'idu ama gabadhii caadada qabtay maa'an biyo ay weydo biyo ay waayaan tayamama waa gagabaysanaya oo ciidda ayuu ismarmarinaya wa yubaaxu lahu alqiraa'atu waasalaatu wagayruhumaa waxaa loo bannaynayaa akhrinta iyo salaadda iyo wagayruhumaa yacni ashyaada kale ee cibaadadaaba waa loo banaynaya fa in axdatha hadduu weyse jabo xarumat calayhi asalaatu salaaddu xaaraan bay ka noqonaysa walam taxrum calayhi alqiraa'atu kama xaaraan noqonayso akhrinta qur'aanka uu akhriyaa kama xaaraan noqonayso waljuluusu fi lmasjidi fadhiga u masjidka fadhiistaana ka xaaraan noqon mayso wa khayruhumaa iyo ashyaada kalena kama xaaraan noqonayaan oo mimaa laa yaxrumu cala almuxdis ka mida waxyaalaha aan ka xaaraantinimoobayn kii markaa wayse jabnaa aan ka xaaraantinimoobayn muxdis waxaa loo jeedaa kii wayse jabnaa baa loo jeedaa kamaa ida ikhtasala waa sida hadduu maydho suma axdasa dabeedna wayse jabo saasoo kaleu ka dhigay wa haadaa mima yus'alu canhu wa yustaqrabu kani wuxuu ka mid yahay masaa'isha la isweydiiyuu ka mid yahay wayustaqrabu haddana la qariibsado shay qariiba inay tahay yacni lagu tiriyo fa yuqaalu waxaa la odhanayaa junubun yumnacu min asalaati ruux janaabo qaboo salaadda loo diidaayo walaa yumnacu min qiraa'ati alqur'aani waaljuluusi fi lmasjid oo aan loo diidayn qur'aanka in la akhriyo iyo masjidka in la fadhiisto min hayri daruuratin baahi lagama maarmaana ah, la'aanteed aan loo diidayn kayfa suuratuhu say suuraddiisu ahaatay sidee baa markaa suuraddiisu say tahay yacni masaladiisu waa sidee fa haadihi suuratu tanaan sheegay weeye suuraddiisu oo sheekhu tilmaamaya ruuxii janaabada qabay ama gabadhii caadada qabtay hadday biyo weydo ruuxii janaabada qabayna uu biyo waayo biyaha maqaamkiisii waxaa u degaya gegabaysigaa u degaya oo markastoo biyo la waayo waxaa biyihii ka beddel ah tayamumka gagabaysiga sida aayaddaba ku soo aroortay fain lam tajiduu maa'an fatayamamuu saciidan tayiban haddii aad weydaan biyo yacni waxaa u qasadaan oo ku gagabaysataan yacni markaa saciid bimacnaa arlada korkeeda ama ciid culamada qaar saciidka waxay leeyihiin waa wajha alard arlada oogadeeda sare bacdu ahlicilmina waxay leeyihin saciidka waxaa loo jeedaa aturaab ciiddaa loo jeeda marka ciiddaa in la isticmaalo oo xubno makhsuus ah oo gaar ah la marmariyo oo wejiga iyo labada gacmood ayaa soo aroortay taas ayaa waxay beddel ka tahay maydhashadii bay beddel ka tahay waysada lafteeda beddel bay ka noqotaa yacni maydhashadii biyaha lagu maydhanayay beddel ka tahay marka marka tayamumkaa lala yimaado oo la gagabaysto waxaa u bannaanaanaya wax kastaoo tahaarada ugu bannaanaanaya u bannaananaya qur'aankii buu akhrin karaa ruuxu ruuxa janaabada qabay ee dabeedna gagabaystay markuu biyo waayey ama gabadhaa caadada qabtay oo markay biyo weyday gagabaysatay waxa u bannaanaanaysa qur'aankii inay akhriyaan waxa u bannaanaanaysa inay tukadaan waxa u banaananaysa markaa waxyaalihii kale markaa iyaguna mamnuuca ka noqonaya sida tawaafkii oo kale ayaa u bannaananaya ayaa u bannaananaya kada hadduu haddaba weyse jabo xarumat calayhi asalaa waxaa isweydiin leh markaa biyihii u waayey uuna ruuxu janaabo qabay biyihiina uu waayey xaalka caynkaasa gagabaysiga uu gagabaysto ama gabadhii caadada qabtay markii caadadii ka go'do ay u baahato biyo ay ku maydhato oo ku dahaaro qaadato biyihiiba iyaduna weyday way gegabaysanayaan ma laba gegabaa looga baahan yahoo midna xaggii maydhashada ay beddel ka noqonayso midna xaggii waysada bacdu ahlicilmi saa waa yidhaahdeen laakiin alqowl in insha allah qowlka saxiixi in insha allah waxa uu yahay waa in hal gegaba ku filanta waayo nebigu sala allahu aleyh wasalam waxau idhi innamaa kaana yakfiika an taquula biyadayka haakada yacni nebigu sala allahu aleyh wasalam cammaar waa kii ku yidhi markuu uga warramay inay janaaba ku dhacday oo janaabadii markay ku dhacday uu biyo waayey dabadeedna markaa waxaan u gelgelimaystay buu idhi sida markaa neefka xoolihii siduu u gelgelimaysto ayaan u gelgelimaystay buui yacni wuxuu garanayey waysada uun inay beddel ka tahay laakiin tan markaa ingagabaysigu maydhashada beddel ka noqon karo ma garan nebiguna wuxuu ihi sala allahu alay slm inama kaana yakfiika an taquula biyadayka haakada inaad labada gacmood saa ku samaysaa kugu fillayd markaa ma sheegin in laba kala duwan loola imanayo midna xaggii maydhashada beddel ka noqonayso midna xaggii weysadii hadduu haddaba weyse jabo salaaddii xaaraan bay ka noqonaysa laakiin qur'aankii inuu akhriyo iyo masjidkii inuu fadhiistaa xaaraan ka noqon mayso waayo wuxuu ka dhigan yahay inuu weyse jabay oo kuluu ka dhigan yahaye inay janaabadii soo noqotay kama dhigna ee cudurdaarkii intuu jiro yacnii tayamumkiibaa anfacayey oo wax u tarayey marka xaggii maydhashadaba inay meesha ka baxday ma noqonayso hadduu biyo helo ayuunbay markaa laazim ku noqonaysaa dee inuu markaa maydho laakiin intuu cudurdaarkii iskaga sugan yahay waxay noqonaysaa inay qiraa'adii qur'aanka inuu akhriyaa inay u bannaan tahay masjidka inuu fadhiistaana inay u bannaan tahay marka wuxuu la mid yahay buu shiikhu yidhi wuxuu idhi mimaa laa yaxrumu cala almuxdis kii wayse jabnaa waxyaalihii aan ka xaaraan noqonaynin isaga kama xaaraan noqonayaan wuxuu la mid yahay sidii ruux maydhay oo dabeedna wayse jabay saasoo kaleu ka dhigayy ruux hadduu maydho oo dabeedna markaa wayse jabo qiraa'adii qur'aanku se uma bannaana waa innagii soo aragnay marka saasoo kale la mid yahay marka waxay ka mid tahay buuhi mima yus'alu canhu wa yustaqrab bimacnaa luqsi oo kale wax laga dhigo halxidhaalo oo kale ayay ka dhigantay yani waa la isweydiiyaa shay ghariiba inay tahayna waa lagu tiriyaa maxaa la odhanayaa marka halxidhaale laga dhigayo waxaa la odhanayaa junubun yumnacu min asalaati yacni waxaa jira ruux janaabo qaboo salaadda loo diidaayo walaa yumnacu min qiraa'ati alqur'aani waljuluusi fi lmasjid oo haddana aan loo diidayn qur'aanka inuu akhriyo iyo masjidka inuu fadhiisto aan loo diidayn iyadoo daruuro kallifaysa aynay jirin haddii daruura kallifaysa taasi waa shay kale marka ruuxa caynkaasa ee isagoo janaabo qaba haddana salaaddii loo diidaayo oo qur'aankii inuu akhriyo aan loo diidayn masjidka inuu fadhiistana aan loo diidayn daruuro sidaa kallifaysaana aynay jirin kan weeye sheekhu wuxu uhi suma laa farqa fii maa dakarnaahu bayna tayamumi aljunubi fi lxadari waasafar intaa dabadeed wax farqi uma dhexeeyo ka aynu sheegnay kuma kala duwana bayna tayamumi aljunubi ka janaabada qabay tayamumkiisa gagabaysigiisa fi alxadari waasafari marka uu neg yahay uu gegabaysto iyo marka uu socdaalka yahay inuu gegabaysto wa dakara bacdu asxaabi ashaaficiy waxay sheegeen asxaabta shaafici bacdi ka midi annahu idaa tayammama fi lxadari isagu hadduu gegabaysto wakhtiga uu neg yahay gudaheeda istabaaxa asalaata salaadda waa bannaysanaya walaa yaqra'u bacdaha yacni ma akhrinaayo salaadda dabadeed qiraa'o kaleoo ka dambaysa akhrin maayo yacni salaaddii qudheeda qur'aan waa ku akhrinaya oo dee faatixa buu ku tukanaya laakiin qur'aan kaloo ka dambeeya ma akhrinayo qur'aan kale ma akhrinayo markuu salaada ka baxo walaa yajlisu fi lmasjidi masjidkana fadhiisan maayay bacdi yidhaahdeen wsaxiixu jawaasu dalika kama qadamnaa qowlka saxiixii wuxuu yahay waa in kaasi bannaan yahay saynu soo hormarinay oo bimacnaa marka uu gegebaysto waxay noqonaysaa wax kasta oo biyaha ugu bannaanaanayay gagabadana waa ugu bannaanaanaya yacnii inuu maydho wax kastoo ugu bannaanaanayey biyo inuu ku dahaaro qaato wax kastoo ugu bannaanaanaayey gegabaysiga uu cidda ku gagabaystana waa ugu bannaanana lamana kala farqinaayo kii negaa iyo kii safarka ahaa bacdiba haddaba kala farqiyey kii negaa iyo kii safarka ahaa markaasaa waxay yidhaahdeen ka neg isaga hadduu salaaddii ku bannaysto qur'aan kale oo salaadda ka baxsan ma akhrinaayo gegabadaa kuma akhrinayo sababtuna waxay tahay bay yidhahdeen meelaha markaa la degan yahay oo xadarka ah ee la neg yahay waxay loo filaan u tahay biyo in laga helo waa madinatu wujuudi ilmaa biyo in laga helay loo filaan u tahay laakiin safarku wuxuu loo filaan u yahay biyo in la waayo marka labadii madinno ay lakala ictibaarinaya mid walba wixii loo filaayey ayaa la ictibaarinayaa saasay yidhahdeen calaa kulli xaal laakiin qowlkaasi sax ma aha kala farqinayaa ee waxaa laga eegayaa bihii ma la helaya mise lama helayo taasunbaa laga egaya haddii la waayo wuxuu noqonayaa inuu tayamumkii u bannaanaaday wixii biyaha ugu bannaanaanayeyna dee waa ugu bannaananaya sheekhu waxau uhi raximahullah walow tayamama wasallaa waqara'a uma ra'aa maa'an yalzamhu isticmaaluh walow tayamama hadduu gegebaysto wa sallaa u tukado wa qara'a qur'aanka uu akhriyo suma ra'a dabeedna uu arko maan biyo uu arko biyahaasoo yalzamuhu uu ku waajibayo isticmaaluhu inuu isticmaalo uu ku waajibayo waxaa dhici karta biyo inuu arko biyahaasi aanu laazim ku ahayn inuu isticmaalo waa mulkul hayr cid kalaa leh inay ka iibiyaanna waaba u diideenba ama qiimihii caadiga ahaa inay ka siiyaan bay u diideene qiimo tayndhaafoo aan la siinin oo aanu biyuhuba joogin bay yidhaahdeen intaa mooye wax kaleba kaa siin mayno dee biyihii ha arko laakiin isticmaalkiisii laazim ku noqon maayo marka yalzamhu isticmaaluhu wuxuu sifo ka noqonayaa jumladaasi maa'an dabeedna uu arko biyo ay ku laazimayso inuu isticmaalo fa innahu yaxrumu calayhi waxaa ka xaaraan noqonaysa alqiraa'atu akhrinta qur'aanka u akhriyaa xaaraan bay ka noqonaysa waxaa kaloo ka xaaraan noqonaya wa jamiicu maa kii dhammaantiina xaaraan buu ka noqonaya yaxrumu cala aljunubi ka xaaraan noqonayay kii janaabada qabay xataa yaktasila ilaa uu maydho xaaraan bay ka tahay waxay culammadu isweydiiyaan mas'ale ku saabsan tayamumka ama gegabaysigu ma mubiix baa mise waa raafic oo janaabadii miyuu rafcinayaayoo qaadayaa meeshaba ka saarayaa oo ruuxu janaabadiiba ka baxayaayoo siduu biyo ku dahaaro qaatoo kale ayuu la mid noqonayaa oo janaabadii waa ka baxaya oo waa raafic mise janaabadii kama baxaaye waa janaabo qabaaye waa mubiixoo salaaduu ku bannaysanayaa oo salaadday u bannaynaysaa iyo qira'ada mas'aladaasay culammadu isweydiiyaan tayamumku ma raafic baa mise waa mubiix jamaahirta culammadu waxay qabaan waa mubiixa raafic maaha janaabadii ma rafcinaayo meesha kama saarayo oo ma qaadayo siday biyuhu u qaadayeen ee ruuxii midaan janaabo qabinba ka dhigayeen gagabaysigu ka dhigi maayo laakiin waa mubiixo salaaddii buu u bannaynaya waxay jumhuurku deliishanayaan axaadiis ay ka mid tahay xadiidka uu nebiga sala allahu alayh wasalam uu yidhi alsaciidu tahuuru lmuslimi wain lam yajid ilmaa cashara siniin faida wajada almaa'a falyumisahu basharatah aw kama qaala sala allahu alayh wasalam yacni saciidku ama ciidda ku fasira ama arlada oogadeeda sare ku fasiro waa qofka muslimkii wuxuu ku tahaaro qaadanayay walow biyo yaanu helinba toban sane ee ciiddaasaa u ah markaa wuxuu ku dahaaro qaato hadduu haddaba biyaha helo biyaha jidhkiisa ha mariyo fa in wajada almaa'a falyattaqi illaaha waliyumisahu basharatah hadduu biyo helo ilaahay ha ka boqo biyahana jidhkiisa ha maryo yacni ha maydho marka xadiiskaa waxaa laga qaadanayaa marka biyaha la helo markaaba in biyihii la isticmaalayo marka xadiiska waxay ka deliishadeen janaabadii inayna rafcinin gegabada uu ruuxu gegabaystay inayna rafcin ee salaaddiiyo qiraa'adu ku bannaysanayay yidhahdeen xadiiskuna waa haabit waxay kaloo daliishadeen xadiiska kale camr bnulcaas ayaa nebigu sala allahu alayh wasalam ciidan sariyaa u dhiibay ciidan yar oo gaada ah ayuu mas-uul uga dhigay oo diray halkiibaa waxaa la kulantay camr bnulcaas janaabo markay janaabadii la kulantay habeen aad u qabow buu ahaa qabowga daran ee dhacaya daraaddeed buu wuxiis yahay haddaad maydhato waaba kaa kogaysaa inaad u dhimataa dhici kartaa bii buu ka baqa dhaxantaa aad u darnayd dhaxan khattaray ahayd dabeed ma maydhane safar baynay ku jiraanoo waxay ku diirsadaan iyo waxa ma haystaan ma maydhane waa gagabaystay dabeedna asxaabtiisii buu tujiyey yagina waa ku xidheen markii nebiga loo sheegay sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi asallayta biasxaabika wa anta junub waa waxaad tuujisay asxaabtaada bimacnaa kooxdaadii adoo janaabo qaba markaasuu yaa rasuula allah rasuulki ilaahayow sala allahu alayh wasalam innii samictu allaha yaquul walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima waxaan maqlay buu yidhi ilaahay oo yidhi walaa taqtuluu anfusakum ha dilinna nafihiinna bimacnaa haddaan biyaha isticmaalo inaan dhintaan ka baqay oo aan noqdo kii naftiisa dilay de ilaahayna waa ka yidhi naftiinna ha dilina yaa nebigu sala allahu aleyh wasalam waa qoslay hadalna kuma celin xadiiskaana culammada qaarkood waa taxsiiniyeenoo waxay dhahan waa xasan marka isagoo camr bnucaas uu gagabaystay biyihiina cudurdaar daraaddeed isticmaali kari waayey ayuu haddana nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu ka soo qaaday janaabadii weli inay jirto marka gagabaysigu inuu mubiix yahay oo istibaaxo salaadda iyo qiraa'ada lagu bannaysanayo ay tahay ee raafic janaabadiiba qaadaya aynay ahayn ayay jamaahiirta culammadu ka deliishadeen oo kala baxeen daa'ife culammada ka mida ah sida kale ku tagtoo yidhi waa raafic waxaana noogu deliila bay yidhaahdeen axaadiista markaa tilmaamaysa dahaaro inay tahay ayaa noogu deliila yidhahdeen calaa kulli xaal istidlaalka jumhuurkaad mooddaa inuu yahay aqwaa oo xoog badan yahay oo tahaaro haba lagu itlaaqe waa tahaara mu'aqata maaha tahaaro markaysaa waxaa mutlaqa maaha waa mid mu'aqataa weeye marka sheikhu wuxuu tilmaamaya hadduu gegabaysto oo uu tukado ou qur'aanka akhriyo dabeedna uu arko biyo ay laazimayso inuu isticmaalaa xaalkaa laga bilaabo waxaa xaaraan ka noqonaysa qiraa'ada qur'aanka u akhriyo waxa kaloo xaaraan ka noqonaya wax kasta oo ruuxa janaabada qaba ka xaaraana hadday salaad tahay iyo hadday khayrkeed tahayba markaa saas aawadeed ilaa u maydho uma furnaanayso ashyaadaasi waxay noqonaysaa mid ka mamnuuca walow tayamama wasallaa wa qara'a suma araada tayamuma lixadasin aw lifariidatin ukhraa hadduu gegebaysto wasallaa uu tukado wa qara'a uu qur'aan akhriyo suma araada tayamuma dabeedna uu doono gegebaysi lixadasin waysajab daraaddeed uu gegebaysanaayo aw lifariidatin ukhraa ama faral kale uu gegebaysanaayo aw ligayri daalika ama wax kale uu gegebaysanaayo fa innahu laa yaxrumu calayhi alqiraa'atu kama xaaraan noqonayso akhrinta uu qur'aanka akhrinaya cala almadhabi asaxiixi almukhtaar madhabka saxiixa ah ee la doortay marka lagu socdo caaraan ka noqon mayso wa fiihi wejhun libacdi asxaabi shaaficiyi waxaa ku sugan weji u sugnaaday asxaabta shaaficiy bacdi ka mida u sugnaaday annahu laa yajuusu inaanu bannaanayn oo qiraa'adu markaa aynay u bannaanaanayn waalmacruufu alawal yacnii sida macruufkee la yaqaannaa waa sida hore weeye sheekhu wuxuu tilmaamaya hadduu ruuxii gagabaysto oo gagabadii uu ku tukado qur'aanna akhriyo dabeedna gegebo labaad uu doono inuu gegebaysto oo wayse jab oo kale uu doonayaa inuu gegebaysto ama faral labaad inuu ku tukado ayuu doonayaa inuu gegebaysto ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan oo madhabta shaaficiya ay ka mid tahay gegebaysiga laba faral inaan lagu wada tukan karin oo gegabadii hal faral baa lagu tukan karaa bay yidhahdeen iyo sunno intuu doonuu ku tukan karaa hal faral buu ku tukan karaa bay yidhahdeen gegabadii keliya iyo intuu doono oo sunnayaala marka faral labaad hadduu doonaayo waa inuu gagabo labaad ula yimaadaa gagabo labaad waa inuu la yimaadaa gagabadaasi hal faral bay u banaynaysaa bay yidhahdeen sidaasay markaa culammada qaarkood ay qabaan shaaficiyaduna ka mid yihiin sidaas aawadeed buu shiikhuu ku yidhi aw lifariidatin ukhraa uu ku yidhi qowlka saxiixa ahi waxau yahay waa in markaa lagu tukan karo farallo mutacadida in lagu tukan karo gagabo keliya hadduu cudurdaarkii baaqi yahay waxay u deliishanayaan qolyaha odhanaaya gagabadii hal faral wax ka badan laguma tukan karo oo laba faral laguma wada tukan karo waxay leeyihiin faral kasta marka la tukado dee faralkii kale wuxuu u baahan yahay inuu biyihii doono oo hubiyo inuu biyo jiraan iyo in kale maadaamay sidaas tahay waa inaanu gagabadii hore iskaga tukanayn bay yidhahdeen calaa kulli xaal laakiin hadduu garanaayo inuu cudurdaarkii weli sidii u baaqi yahay ma noqonayso mid waxa weeye mamnuuc ka noqonaysa marka qowlka kale ayaa ka qawisan waayo daliil markaa laaziminaya in gagabo kasta faral keliya lagu tukado deliil markaa sidaa laaziminaya lama hayo mar haddii deliil laaziminaya aan la haynin waxay noqonaysaa haddii cudurdaarku baaqi yahay gagabadaasi inay anfacayso haddii gagabadii faral keliya lagu tukan karo faral labaad aan lagu tukan karinna nebigu waa caddayn lahaa sala allahu aleyh wasalam wa ta'khiiru lbayaani can waqti alxaajati fii xaqi laa yajuusu bilijmac caddaynta wakhtiga ummaddu u baahan tahay nebigu inuu ka dibdhigaana uma bannaanayo weliba wakhtiyada gagabada la isticmaalo waxaa ugu badan wakhtiyada safarada safarkana salaaddii in la jamciyaa suuroobi karta marka in la yidhaahdo ta horena u gagabayso ta labaadna gagabo kale ula kaalay arrinka noocaasoo kale mid xaajo loo qabo buu ahaa in la caddeeyo marka insha allah gagabada keliya waa ku filan tahay faralla intii la doono in lagu tukado haddaan markaa aynay ka jabin tahaaradu waa u banaan tahay qowlka saxiixa in sha allah wallahu aclam sheikhu haddaba wuxuu yidhi hadduu doono haddaba gagaba labaad qiraa'adii kama xaaraan noqonayso madhabka saxiixee la doortay marka lagu socdo culammadu mar waxay u isticmaalaan almukhtaar inay uga jeedaan min xaysu daliil daliil ahaanka la doortay marna waxay u isticmaalaan xagga madhab ahaanka la doortay u isticmaalaan labada isticmaal mid weliba waa jiraa saas aawadeed ayuu imaamu nawowi kitaabkiisa la yidhahdo alrawda rawdatu taalibiin hadduu yidhaahdo almukhtaar istilaaxiisu wuxuu yahay wuxuu u jeedaa min xaysu almadhab haddii aanu baraarujin min xaysu daliil inuu uga jeedo qowlka muctamadka ee la cuskanayo xagga madhabta ayuu uga jeedaa haddii qariina aynay la socon ama amaarad ku tusinaysa inuu uga jeedo xagga daliilka inuu yahay qowlka la doortay sidaa wax caddaynaya haddaanu jirin sida kalaa lagu xambaara laakiin halkan qariinaa la socoto waxaa buu yidhi cala almadhabi asaxiixi almukhtaar culamada qaarkoodna almukhtaar hadday itlaaqaan waxay u jeedaan min caysu daliil bay culamada qaarna u jeedaan laakiin halkan cala kulli xaal qariino kala furataaba la socoto cala almadhabi asaxiixi almukhtaar buuyi marka inuu ka wado qowlka la doortay xagga madhabta ayaa cibaaradiisu ku tusinaysa ama idaa lam yajid iljunubu maa'an wala turaaban fainahu yusallii lixurmati alwaqti calaa xasabi xaalih haddaanu helin miyaa kii janaabada qabay maa'an biyo aanu helin walaa turaaban camuudna aanu helin fa innahu yusallii waa tukanayaa lixurmati alwaqti xurmada wakhtiga daraaddeed buu u tukanayaa calaa xasabi xaalih kolba xaalkiisu siduu yahay calaa xasabi xaalihi waxaa loo jeedaa calaa qadri taaqati sida nawowiyo ku fasiray kolba awooddiisu siday tahay ayuu u tukanayaa xasabi xaalihi wuxuu ka wadaa calaa qadri taaqati sida awooddiisu tahay buu tukanaya wa yaxrumu calayhi alqiraa'atu khaarija asalaa waxaa ka xaaraan noqonaysaa akhrinta uu qur'aanka akhriyaa xaaraan bay ka noqonaysaa khaarija asalaati wakhtiguu salaadda ka baxsan yahay salaadda gudaheeda inuu qiraa'adii ku akhrinayo garanna iyadu waa akhrinaya oo faatixadii waa lagama maarmaan laakiin salaadda markuu ka baxo qur'aan kale ma akrinaya maya ma akrinaya buu sheiku yidhi wayaxrumu calayhi alqira'atu khaarija asala wayaxrumu calayhi an yaqra'a fi salaati maa zaada cala alfaatixa waxaa ka xaaraan noqonaya inuu ku akhriyo salaadda gudaheeda maa zaada cala alfaatixa faatixada wax ka dheeraada inuu ku akhriyaa xaaraan bay ka noqonaysaa wa hal yaxrumu calayhi qiraa'atu alfaatixati xaaraan ma ka noqonaysaa faatixada inuu akhriyo salaadda gudaheeda ila labadii tahaaro midna ma hayee biyana kuma tahaaro qaadan ciidna kuma tahaaro qaadan fii wajhaani laba weji baa ku sugan alsaxiixu lmukhtaaru annahu laa yaxrumu qowlka saxiixee la doortay waa inaynay xaaraan ka noqonayn faatixada inuu akhriyo bal yejibu ay waajibayso inuu faatixada akhriyaa fa ina asalaata laa tasixu ila biha waayo salaaddu ma asaxayso faatixa la'aan faatixada iyadoo la akhriyo mooyaane si kale salaaddii kuma asaxayso wa kama jaazat isalaatu lidaruurati maca aljanaabati siday salaaddu u bannaanaatay daruuro daraaddeed ay ugu bannaanaatay maca aljanaabati janaaba la jirhkeed ay salaaddii u bannaanaatay lidaruurana ugu bannaanaatay tajuusu alqiraa'atu akhrintu waa bannaan tahay yaduna daruuray ku bannaan tahay waathaani qowlka labaad laa yajuusu ma bannaano weeye bal yaati biladkaari alatii yaati biha alcaajizu wuxuu la imanaya adkaartii uu la imanaayey alcaajizu kii caajiskaahaa ee aan awoodaynin uu la imanayey ayuu markaa la imanaya kii aan faatixa awoodaynini adkaartii uu akhrinayey iyo dikrigii uu la imanayey maqaamka faatixada dikrigaasuu la imanaya alladii laa yaxfadu shay'an min alqur'aan kaasoo shay qur'aanka ka mida aan xafidsanayn lianna haada caajizun sharcan waayo kani xagga sharci ahaan buu caajiz ka yahay oo sharci ahaan baanu u awoodin qur'aan inuu akhriyo maadaama maanic qur'aanka u diidaya ku sugan yahay wuxuu ka dhigan yahay sharcan inaanu u kari karaynin qur'aan inuu akhriyo fa saara kalcaajizi xisan wuxuu noqonayaa sidii kii aan awoodi karayn xisan dareen ahaan aan u awoodi karayn alcaajizu sharcan kalcaajizi xisan bay qaacid ahaan yidhahdaan kii aan shayga awoodayn xisi ahaane la dareemaayo ee dareemayaasha lagu haleelaayo inaanu kari karayn kaasuu la mid noqonaya waasawaabu alawal qowlka sawaabkii waa qowlka hore bimacnaa wuxuu tilmaamaya ruux baa biyo iyo ciid labadaba waa waaye faaqidu tahuurayn bay yidhaahdaan labadii tahaaruu labadaba waaye biyona ma haysto yacnii wuxuu ku gagabaystana ma haysto oo siduu u waaye taa waxaa dhici karta inuu u waayo dee jeel baabuu ku xidhan yahay jeelkaa uu ku xidhan yahayna waa wada nijaasba ilaa gidaarada nijaasa ciid in loo keenana waa la diiday biyo uu ku maydhana ma haysto ciid uu ku gagabaystana ma haysto labadii midna markaa waxaa agtiisa markaa xaasil maaha faaqidu tahurayn baa la yidhahdaa xurmada wakhtiga daraaddeed buu u tukanayaa wakhtigii salaadda lixurmati alwakti wa calaa qadri taaqatih waa intuu kari karo faataquu allaha ma istatactum ilaahay ka baqa intaa kari kartaan idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum wuxuu kari karaa salaaddii dee inuu markaa la yimaado arkaantii waxaanu awoodi karin waa ka dhacday wuxuu awoodi karo waa inu la yimaadaa sidiisuu ku tukanaya sidiisa ayuu ku tukanaya amaba dee cadow waaba helayoo laba diblaa loo xidhoo halkanaa lagu yuruuriyey geed ah laba dibluu xidhan yahy tayamum lama iman karo mana maydhan karo janaabana waa qabaa isaguna sidiisaas ayuu u tukanayaa qadra taaqati kolba siduu u kari karo hadday istaag tahay iyo hadday fadhi tahay iyo hadday jiif tahay ila waxa weeye waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood xataa arkaantii qaar inuu awoodi kari waayo dahaarana iskama daaba qadra daaqatii buu tukanaya salaadda markuu ka baxo qur'aan ma akhrinayo ila waa janaabo qabaaye mar hadduu janaabo qabo qur'aan waa inaanu akhriin sida jamaahiirta culammadu qabaan waa qowlu jumhuur salaadda markuu tukanayana qadar faatixada ka dheeraadoo qur'aana akrin maayo faatixase ma akrinaya mise ma akhrinaayaa la ysku qabtoo laba qowl ku sugayay weji wuxuu leeyahay ma akhrinaayo faatixada lafteeda oo wuxuu ka dhigan yahay nin faatixa awoodi waayey mar haddii maanic sharciyo faatixa inuu akhriyo u diidayaa meesha yaallo oo janaabada ah waxay ka dhigan tahay oo la mid yahay kii faatixada aan garanaynoo kale oo alcaajisu sharcan kalcaajisi xisan saasay yidhahdeen tacliilkooduna waa muuqda wejiga labaad buu shiikhu wuxuu yidhi waa qowlka saxiixa ee la doortay oo faatixadu iyadu kama xaaraan noqonayso bal faatixadu waa waajibaysaa waayo asaalatan waxay ahayd waajibo rukni arkaanta salaadda ka mida weeye faatixadu salaadduna faatixalaan ma ansaxayso axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam baa caddaysay waa janaabo qabaayo siduu faatixa uu akhrinaya marka la yidhahdana waxaa la odhanayaa sida salaaduba daruuro ugu bannaanaatay kii janaabada qabay ee labada tahaaraba waayey faaqidu tahuurayn ayaa faatixada inuu akhriyaana lidaruura ugu bannaanaatay ila salaaduba markaa xaaraan bay ka ahayd isagoo janaabo qaba inuu tukadee markaa taasi siday daruuro ugu bannaanaata tanna daruuro ugu bannaanaata marka qowlka uu sheikhu yihi waa saxiix almukhtaar ayaa markaa saxan oo sawaab ah wa haadihi alfuruucu alatii dakartuha yuxtaaju ilayha furuucdan ama faracyadan aan sheegay yuxtaaju ilayha waa loo baahan yahay falihaada ashartu ilayha sidaas daraaddeed baan u tilmaamay biawjazi alcibaaraat erayada kuwa ugu kooban baan ku tilmaamay wa ila haddii marka aan la koobin oo aan arrinku sidaas ahayn falaha adilatun wa tatimmaatun kasiiratun macruufatun fii kutubi alfiqhi waxaa u sugnaatay adillo masaa'isha u daliila oo aanan tilmaamin hadda wa tatimmaatun iyo waxyaalo dhammaystiraya oo kasiiratun fara badan oo macruufatun la yaqaano fii kutubi alfiqhi kutubta fiqiga lagu yaqaan ama waxa la yaqaano kutubta fiqiga xaalay ku sugan tahay wallahu tacaala aclam halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub